بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay annakiratu walmacrifa nakirada iyo macrifada xale waxaynu qaadanay nakirada wuxuu yihi sheekhu wa ama almacrifatu macrifadii fa inahaa macrifadu tanqasim way qeybsami hiya macrifadu sitata aqsaamin ay ilaa sitati aqsaamin lix qeybood bay u qeybsami alqismu qeybka qeybka alawalu ee horeeya addamiiru damiirka weey marka iyada waxa uu ku tacriifiyey qeybteedii buu sheegay iyada cadigeegii iyo tiradeeda unba ku tacriifiyey waayo shayga haddii lagu koobi karo cadi haddii lagu xasin karo Eh, waxa weeyaan tacriifa looma baahno ah, idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi shayga haddii lagu xasrin karo lagu koobi karo tiro culimadu way ka kaaftamaan inay tacriifiyaan lidaalika nakirada iyada maadaama oo dee xasri lagu kooba ayna lahayn iyada daabit baa lagu siiyo waxaa lagu yidhi waa maa shaaca fii jinsin mawjuudin aw muqadarin so intaa laguma odhan laakin macrifadii muxuu yidhi fa hiya sitatu aqsaamin bu waa lix qaybood marka qaybaheegunbu iyada ku tacriifiyey kolkaa caduha xaduha weeye iyada sitata waxaa lagu nisbisaynu xalayba tilmaanay nasculkhaafid waayo tanqasimu inqasamo wey infacalo oo waa laazim wey wa ama almacrifatu macrifadii fa inahaa macrifadu tanqasimu way qaybsami hiya macrifadu sitata aqsaamin ilaa sitati aqsaamin qaybe lixa ayay u qaybsami alqismu qaybka qaybkaala weli horeeya adamiiru damiir weeyi qaybka ugu horeeyaa waa damiirka wa huwa damiirku acrafu sitati lixda ka ugu macrifada badan la weeye maadaama ou ku yidhi wa ama almacrifatu fa inahaa tanqasimu ilaa sitati aqsaam isaguma odhan alqismu lawalu adamiiru lix maadaama ay tahay lixda kee u macrifo badan intii buu ka jawaabo wuxuu yidhi wa huwa damiirku ahna qaybta koowaad acrafu sitati lixda ka ugu macrifada badan wey lixda isaga ayaa ugu macrifo badan walihaada ay weli kwnihii acrafa sita ahaanshaha uu ahaaday lixda ka ugu macrifada badan leh ayaan bada'tu ku bilaabay buu yihi sheekhu bihi damiirka sidaa darteed baan isaga ugu bilaabay wacataftu waan cadfay buu yihi baqiyat almacaarifi macaarifta inta kale ee soo hadhayna calayhi ay cala damiiri damiirka ayaan ku cadfay bihuma humaanan ugu soo cadfay oo humina tartiib maca way ka darajo hooseeyaan saa darteed baan huma kusoo cadfay macaarifta inta kale marka wuxuu yihi acrafu sita mu oran wax kasta isaga ugu macrifo badan saa darteed waxaan ka garanaynaa lafduljalaaluhu inuu yahay acraf lmacaarif isag ah, isagu waa acraf almacaarif walida muxuu yihi acrafu sita bu isagu cabir eeg saasaa saxa marka lixdan buu ugu macrifo badan yahay lakin yaa ka macrifo badan dee lafduljalaalaha oo allaha ayaa saa ka macrifo badan wa huwa damiirkii acrafu sitati lixda ka ugu macrifada badanna weeyi walihaada ay walikownihi acrafa sita ahaanshaha uu ahaaday lixda ka ugu macrifada badan leh ayaan bada'tu bihi ku bilaabay buu idhi wa cadaftu waan cadfay buu idhi sheekhu baqiyata almacaarifi macaarifta inta kale soo hadhayna waan ku cadfay calayha iyo cala damiiri damiirka ayaan ku cadfay bihuma humaanan ugu cadfay buu yidhi humina waxay faa'idaysaa tartiib maca taraakiya tacriifkiisa buu sheegaya damiir maxaa la wa huwa damiirku cibaaratun waa ka waramid camaa ismigii laga waramo ah, fuad camaa ismigii laga waramo jumlada dambe maxaan ka dhiga marka jumlada ka dambayse dalla calaa mutakalimin waxaan ka dhigayaa silo sifa mise silo camaa ismigii silo camaa ismi ah, silaan ka dhigaya ama ismi haddii aan idhaahna sifan ka dhiga markaa jumlada dambe maxalkeega kolba waxaa hore waxaa ka macnaysin baad leedahay de wa huwa damiirkii cibaaratun wuxuu ka dhigan yahay ama cibaaratun waa ka waramid camaa ismigii laga waramo dalla tusiyey huwa ismigu calaa mutakalimin hadle tusiyey damiir haddee tacriif lagudha maxaad ohan waa maa dalla calaa mutakalimin aw mukhaaabin aw haa'ibin inta maad garan waysa tacriifkiisa waaba inta ka ana ana oo kale wey marka ana maxaa loo dejiyey mutakalim cid kastoo hadlaysa ayaa adeegsanaysa ama laba ha ahaado ama dhadig ha ahaado cid gaarulii ma jirto keliya waxaa loo dejiye mutakalimnimo aw mukhaaabin aw calaa mukhaaabin ama mid lala hadlayo oo lala khitaabaya ayuu tusiya cid kastoo lala hadlayo maxaad kula hadlaysaa haduu lab yahay anta hadduu dadig yahayna anti soo sax ma waa yahay aw haa'ibin ama mid laga waramayo waa haayib isagu ya waa haayib waa mid maqan wey ma shardi baa inu maqnaadaa adwada shardi maaha inu maqnaadaa inuu meesha kood maqnayn shardi maaha mar haddii la helo mutakalim hadle lana la helo mukhaatab lala hadle haba iska dhex fadhiyo meesha hadda laga sheekaynayo oo labadaa kale la helo hayb ka cabiran ayay ka dhigan tahay wadalika huwa wey haddee nin maqan lala hadlayo huwa buu noqonaya laga sheekaynaya de gabadhiina hiyo un bay noqonaysaa isku soo xooriyo muxuu noqday tacriifkiisu waa maa dalla calaa mutakalimin aw mukhaatabin o aaibin warmayna intaasunayn wax kale ma jiro marka eeg yaa u badan mutakalimka yaa ku xiga mukhaaabka yaa kusii xiga u dambeeya aaibka saasa iyaga laftoodu damiirka mutakalimka iyo damiirka mukhaaabka iyo damiirka aayibkii ayuu kala darajo sareeya lixdanna waxay u kala darajo sareeyaan waxa u horeeya dee damiirka oo inagii hore u qaadana dhowr bayd lagu jamcin jiray oo tartiibtooda ku sheegi jirnay soma kutubta an ku soo maxay ahaan jireen acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu lishaarati famawsuulu atm wa bacdahu dhulaami wlmudaafu fii rutbati aladii lahu yudaafu ila aladii udiifa lidamiiri fainahu kalcaalami shahiiri mayna intaaba intaasay ahaan jirta intaasaa rutba ahaan lagu kala tartiibiya marka ana haddaad tirahdi ana aniga haddaad tirahdid ma wax kale la raadinaya ishkaal mu ku jira haddaan ana ku idhaa haddaan anta ku idhaa ka hor ishkaal mu ku jira laakin huwa marjiceega waxoogaa iyada muhiim a in la fahmo huwa iyada waxba kuso arooy huwa isaga kolka la dhaa ya marjiciisa isaga waxoogaa ku jira markaa kutubti horan kusoo baraarujinay mutamimadii ayaynu kusoo baraarujinay haddaynu khulaasayno marjica ah huwa ama damiirka qaa'ibkaa ah marjiciisu ima an yakuna madkuura bilafdihi wa ima an yakuna madkuura binadiirihi wa ima an yakuna madkuura bimaadatihi wima an yakuna mafhuma min siyaq kalaam war intaa mu aan jirin mu ka badnaa ima an yakuna madkuura bilafdihi waaba la sheegay isaga marjic uu noqonaya waa madkuur saxiix bilafdihi baana weliba lagu sheegay tusaale wاlqamara qadarnaahu qadarnaahu haadan waa maxay dameer maynayn marjiciisi me alqamara maynayn mayna madkuurun bilafdi an maa la sheegin wuu sheegan yahay madkuurun binadiirihi lafdigiisa isaga lama sheegin laakin nadiirkiisaa la sheegay mid isaga lamidaa la sheegay wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ila fi kitaab Ah, lama cimri siya la mid la cimri siiyo la cimri dheeraysiiye walaa yunqasu min cumurihi min cumurihi minaha ku jirin hadan halkay noqonaysa ma mucamarka hore sawta la cimri siiyeyba halka tanaaqud buu noqonaya walaa yunqasu lama lama nuqsa min cumuri ka mucamar kaa cimrigiisa miya maya walaa yunqasu min cumurihi shaksi cumrigii lama nuqsaamiyo wey markaa mucamar kaa hore ee la cimri siiyey iyo kan cimrigiisa la nuqsaamiye maxaa ka dhexeeya shaksinimade marka mucamarka hore looma celinayo de iska ilaay tusaale kalead ku fahmaysaa waxaad tihi tasadaqtu bidirhamin ya wa nisfihi ama tasadaqtu dirhaman wa nisfahu baa tii dirhaman wa nisfahu tasadaqtu waxaan sadaqadaystay dirhaman dirham baan sadaqadaystay wa nisfahu ya niskina waan sadaqadaystay ka ya tasadaqtu waxaan sadaqaystay dirhaman dirham wa nisfahu haadaan halkeed dirhamka aad sadaqaysatay niskii aad sadaqaysatay de kaasu adiga la baxayba kaas muna bixin kaasi u baxay wa nisfahu muxuu noqonayaa nadiirkiisa kaa an bixiye mid lamida niskii baan sadaqadaystay wey maxaana ka dhexeeya dirhamnimada de dirhamnimada marka kaasina waa maxay waa madkuurun binadirihi wa ima an yakuna madkuuran bimaadati maadadiisun baa sheeganba icdiluu huwa aqrabu litaqwa huwa halkeed u maadadiisi baa la sheegay ficilkan iyo cibdullah masterkiisa loo celinaya huwa cadligaasi maadadii mayna sheekane oo ficli kaasina waa kii saddexaad maxay noo dhiman wa ima yakuna mafhuman min siyaaqi wali abawayhi likuli waaxidin buu yidhi ilahay <laughs> labadiisa waalid mid kastaba kamida intaasuu leeyahay aayadda ka horaysa dee mayd laguma soo sheegin ma lagu soo sheegay laakin waxaynu ka garanana mafhum min siyaaq alkalaam mar haddii meesha dhexlu yimiday dee dhimatay waa in la dhalay cid dhimatay waa ina jirta la dhalaya marka waa mafhumu min siyaaq alkalaam ina fi laylat alqadri qur'aankaa laga warramaya sooma waa mafhumu min siyaaq marka maxaynu haynaa marjicu u noqonaya ima an yakuna madkuuran bilafdihi wa ima an yakuna madkuuran binadirihi wa ima an yakuna madkuuran bimaadatihi ima ima an yakuna mafhuman min siyaaqi lkalaami ka waran xagga horumaridda uu ka hormaray iyo xaggaasi xaggaa qayba ka imani xaggaa lafteedana ka imani marjicuu u noqonayaa ima an yakuna mutaqadiman lafdan warutbatan marjicuu u noqonaya damiirkan damiir haybihi ima an yakuna mutaqadiman lafdan warutbatan lafdi ahaan dhawaq ahaan wuu horeeya marjiciisi rutba ahaan iyo darajo ahaanna wuu horeeya rutba ahaan iyo darajo ahaanna wuu uga horeeya wاlqamara ya qadarnaahu wاlqamara qadarnaahu qadarnaahu muuna damirayn muxuu noqonayaa qamarka de waa madkuurun bilafdihi soo ma taanaan kusoo tusaalayn waa ta labaade waa mutaqadim lafdan wa rutbatan oo wal qamara waxaa ku camal falaya ficil kan dambe u fasirayo markaa ficilkaa hore waa maxay mufassar la fasire ficilka dambena waa maxay mufasir mufasarka iyo mufasirka kaa horeeya mufasir ka horeeya mufasir ka horeeya marka ima an yakuna mutaqadima lafdan wa rutbatan waa mid sow mid ma haysaan wa ima an yakuna mutaqadiman lafdan ya la rutbatan wuxuu uga horeeyaa keliya lafdi ahaan laakiin rutbaan ugama horeeyo de dhawaquu kaga horeeya laakiin darajada kagama horeeyo tusaale ood dhigateen waid ibtalaa ibraahiima rabuhu rabbuhu muna damiir ku jirin yuu u noqday ibrahim ibrahim muxuu kaga horeeyaa rabbuhu dhawaaq ahaan buu kaga horeya lakin darajahaan kagama horeeyo waayo xaq lfaacili atakhiru altaqdiimu wa xaq lmafcuuli altakhiru mana san markaa lafdi dhawaaq ahaan buu kaga horeeyaa rutbaanu kagama horeya rutbaanta faacilkaa rutbada ka horeeya imsanayna laba sawmaa wa ima an yakuna mutaqadima ya rutbatan laa lafda wa ima an yakuna mutaqadiman rutbatan laa lafda rutba ahaan ayuu uga horeeya darajo ahaan wuu kaga horeeya laakiin dhawaq ahaan kagama horeeyo waa sida wa ima an yakuna mutaqadiman rutbatan laa lafdan rutba ahaan iyo darajo ahaan ayuu uga horeeya laakiin lafdi ahaan wuu dambeeyaa isagu waa marjicii adday faawjasa fii nafsihi khiifata muusa fii nafsihi damiirkan ku jira ayuu noqonaya muusa buu noqonaya muusana faacilkan dee faacilka aggiisa waa maxay ataqdiimunn markaa eeg dhawaaq ahaanunbuu ku dambeeya rutbahaanta isagaa ku horeeya ficilku faacil buu u badan yahay ma marka xaqul faacilina muxuu ahaa de ataqdiim bu ah markaa rutba ahaan waxaa horeeya marjica laakin lafdi ahaanbu imika ku dambeeya de imisaan haynaa ya saddex saddex baan haynaa waayahay wa ima an yacuuda ilaa mutaqadimin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuuzu ila fi sitati masaa'ila inuu u noqdaba oo marjiciisi uu noqdo ya e, wax kaga horeeya lafdan wax kaga dambeya ujeeda lafdan ilaa mutaakhirin lafdan waa rutbatan lafdi aan dhawaq ahaan uu kaga dambeeya rutb ahaanna uu kaga dambeeya rutb ahaanna uu kaga dambeeya kaasina ma banaana ilaa lix masle mooyaane dee lix masle hadda cawa tiri kartaa ma ila mutamiimidku daba socode lama tirin karo mise way adag tahay way adag tahay soo ma ya wa ima an yacuuda calaa mutaahirin lafdan oo rutbatan wadalika laa yajuuzu ilaa fi sitati masaa'ila lix masalo ayay banaanayd majcu inuu noqdo isagoo lafdan oo rutbatan kaga dambeeya lixdaa masalo haddaan tirino damiiru shani damiiru shaniga marjiciisa ka waran damiir shaniga marjiciisu wa wuxuu ka dambeeya lafdan warudbatan qul huwa allahu axad huwa qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow huwa shanigu allahu axadun huwa muuna damiir shani ahayn mee wuxuu unoqonaya waa allahu axadun wana mubtadiye khabar mayna ka dambeyn lafdan warudbata may kaga dambaysaade mayna kaga dambeyn markaa damiir shaniga marjiciisa waa maxay wuxuu noqdaa waa mutaakhirun lafdan wa rutbatan ya mubtadaun mufasarun ya mubtadaun mufasarun bikhabarihi mubtada lagu fasira khabarkiisa mubtadahan laftiisa maxaa sii fasiraya khabarkiisaa sii fasiraya ya kaasina muxuu noqonayaa marjiciisu waa mutaahirun lafdan wa rutbatan waa mubtadaun mufasarun bikhabarihi in hiya ilaa xayaatuna dunya hiya maxaa tafsiiriyo fasiray ilaa xayaatuna dunya ilaa xayaatuna dunya khabarkiisa haddaba ayaa fasiray in hiya ay maa hiya ilaa xayaatuna dunya ilaa xayaatuna dunya mana khabarkeen khabarkiisa caddaynaya hiyadu waxay ahayd waa xayaatuna dunya weeyaan imsanayna damiru shan iyo mubtadaun mufasarun ya bikhabarihi bikhabarihi faacilu nicma iyo bisa faacilka nicmo iyo bisi dee qaybuu lahaan jira waa markuu damiirka yahay weyan keliya markuu damiirka yahay weyan bisa lilaalimiina badala eega bisa faacilkeegi waa maxay waa damiir soo ma ya damiirkaasi wuxuu u noqonayaa tamyiiska dambe bedelan markaa waa tamyiis muna lafdan warud badan kaga dambeey uu kaga dambeeya de sooma uu kaga dambeeya imisaanaynaa marka ya saddex mutanaazacu fihiga mutanaazacu fihiga lagu doodayo marka ka dambe lagu camal siiyo ka hore ma hadda sheekday iska ilaali waa marka ka dambe lagu camal siiyo mutanaazacu fihiga waad fahanteen ma qaama waqacada akhawaaka ka waran qaama waqacada akhawaaka maxaa lagu tanaasucaya imiga akhawaaka lagu tanaasucaya sooma ya maxaa lag siiyey mutanaasu fiig yaa lagu camal siiyey ilama socotiin hadda su-aala soo socda oo loo ogaa ogaadaada yaa lagu camal siiyey ka dambea lagu camal siiyey qacdaa sooma ya qaama way istaageen maxaa istaagay de aaway markiciisime xaguu noqonaya de waa khawaakida dambada ee mutanaazicu fiiga yaana qaataba faacil looga dhigay dee ka dambe oo qaadaade muxuu noqday calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan muna u noqon wa qacada akhawaakada akhawaakada dambe qaamaada alifta ku jirta u noqonaysaa de damiirkaasi qaama ila damirkan waa maay way istaag damiru hayb muna ya <laughs> maha unbaad egenaysid waayahay maxaa imisan haynaa majruuru rub rubi waxay jarto somadaan arag waxa weeyaan isna waa wuxuu noqdaa mutaahirun lafdan wa rutbatan rubahu rajulan rubahu fityatan dacawtu ilama yuriu lmajida daiman faajaabu halkaynu ku marnay mulaa sooma mulxaynu ku marnay mulxaynu ku marnay abyaadii sharaxa ayay ahaan jirtay markaa u fiirso rubahu rajulan rubahu rubi maxay jirtay soo haadan may jirin haadan halkay unoqonaysa de rajulan ma unoqonaysa rubahu fityatan imisanayna ilaa fi siti masaa'ila hal baa ii dhiman sooma ya almubdalu min adamiiri ismiga daahirka damiir laga bedelo ismi daahira damiir ka bedeshay damiirkaa marjiciisu muxuu noqonayaa de xaggan dambu noqonaya hiy alcarabu taqulu ma tashaa ah hiy alcarabu taqulu ma tasha hiya iyadu alcarabu carabi aanad ka bedelin taqulu ma tashaa imisaad haysaa marka lix waima an yacuuda calaamu taakhirin lafda warutbatan wadalika laa yajuuzu ila fi sitati masail damiir eybki warkaa taas kududuwanya bal iska ilaaliya culimad ka soo aqsaamuhu wayanqasimu waa qaybsamayaa wayanqasimu waa qaybsamaya huwa damiirkii ilaa mustatirin mid qarsoon buu uqaybsamaya wabarizin wa ilaa barisin mid muuqdu uqaybsamaya wadalika taqsiimkaa uu qaybsamay mustatir iyo baris haabitun mid sugan weeyi liannahu damiirku laa yakhlu ka marnaan maayo imaa an yakuuna lahu inuu ahaado suuratun suura inay u ahaato fi lafdi ay fi talafudi hadalka iyo ku dhawaaqida dhexdeeda inuu suuro leeyahay iyo muuqaalde ow laa yakunu lahu suuratun fi lafdi iyo talafudka iyo dhawaaqa inuuna suuro kulahayn labada waa marka lagu dhawaaqayo damiirkii inuu suura la arki kara leeyahay iyo in aanu lahayn labadaasaa loo qaybinaya falawalu ka hore ka hore waa ke ka talafudka ku leh suurada albarizu baris weyi albarizu de waa baris waa mid iska muuqda weyaan wadalika bariskii ka tahay qumtu qumtu iyo wixii lamida tadeeda weyi eega qumtu muna damiirayn ku jirta maya kolkaad ku dhawaaqaysa mayna lahayn dee baris baa la dhaa wathani ka labaad ka waa ka aan suuro lahayn almustatiru ka qarsoon wey wadalika mustatirkii kalmuqadari ka lagu qadarayo weyi fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a qum aad ku qadaran dee faacil ku qadaran waayo dee ficil bilaa faacil ma joogsan kara sooma kama maarmayo sooma faacilkiina kuma dhawaaqaysid markaad qum tirahdid kuma dhawaaqaysid sababtaad ku dhawaaqidna waa maxay ficilka amar marka lagula hadlayo mufrad mudakara mufrad mudakara marka lagula hadlayo la amrayo faacilkiis waa waajib istitaarte sooma waa waajib istitaar saa banaan ma iman kara sooma marka qum maxaa ku istitaaran faacil faacilkaasi maxaa laodhan mabaris mise mustatir qum markaad leeda eega suura ma leeyahay mise male male sooma maadaamana suuro talafudkii aanu kulahayn dee mustatir baa la dhaha magaciisa kaa maadaama talafudka uu suura kulahaa baris baa la dhaha intaas mina kala caddayn lagu celcelin maayo sheekh uma likullin uma likullin uma likullin min albarisi wاlmustatiri inqisaamu bictibaarin hmm uma likullin mid kasta waxa u sugnaaday kulliga oo min albaarisi baariska ka mida wlmustatir iyo mustatirka ka mida qaybsan biictibaarin fiiruna ugu sugnaaday markaad manaha an markaad faantid tarkiibka iyo istisaarka macnaha la fahma naxwa inta looga socda waa ina tarkiib wax isaari karti weyn sooma intaa icraabtina rabaaco uma likullin min albaarisi wlmustatiri inqisaamun biictibaarin qadargii baan socona ilen nin ku dhiirada ma jiro ma la magacaaba inqisaamun baa mubtadi aye likulina khabarkiiba soo taqado min albaarisiyi walmustatirina ya xaggeed geenaysaa ya ha ka shakin de waa la isku qaadqaada aye waa cadfubayaan bu i shaqaad biictibaari najari majrugan ya rag baa ka fiirsanaya gooraanba soo ma <laughs> ya hay hay bictibaar inqisaan bay ku tacaluqaysaa waaya min albarisi walmustatirina waxaad kubayaan waa la xaalaynaya waa la sifaynaya maxaad u ya kuligaa laga sifaynaya oo ah haye waa asbta ma fikirisi y haye haye horkaa sifaad ka dhigtay miya biictibaarina ayasha saasaad martay aye naasir waa abshukur amrad baa soo xirtaa sii daawad ya si fiican u dhuuxo adiga si fiican weriga gooraanbe ragga ma ku raacday deetana waxbay yidhahdeen iyagu bictibaarina waxbay yidhahdeen <laughs> de mar haddii lagulama wada fahminba uma likulin mid kasta waxa u sugnaaday kulliga oo oh, min albaarizi baariska kamida walmustatiri iyo mustatirka kamida inqisaamun qaybsan biictibaarin fiiruna <laughs> ugu sugnaaday ya biictibaarin fiiruna eh, ugu sugnaaday ya kulliga abarkaasuu ku tacalluqaya waa dhadhowdeen waa saa weeyaan uma likuli waa khabarkii soo taqadumay dee kullin waa nakiro min albaarisi ka sifee inqisaaman waa mubtadiyo ma akhara biictibaarin likullin halkan kutacalujiyaan kutacalujinaya de uma likullin mid kasta waxa u sugnaaday maana khabar ka dhigin biictibaarin fiiruna ugu sugnaaday maana maana habar halku kutacalluqyima lagu tacalluqaya markaa iska fiiri mar kasta macnaha markaan akriyayo waa inaad ka dhex dhansatid halku wixii ku tacalluqayaya adi kale way kugu soo laabanaysaa fa ama mustatiru mustatirki haddeed laakin yar fooftid waa ka kacde fa ama mustatiru mustatirki fa yanqasimu wuu qaybsami huwa mustatirku bictibaari wujuubi lstitaari qarsoomida waajibnimadeeda fiiradeeda wa jawaasihi wa jawaasi lstitaari qarsoonida banaanideeda fiiradeeda ilaa qismayni laba qaybood buu qaybsami ya fa wakaad iminka muxuu ku gudubtay ilaa qismayni muna ka odhan halkii hore m imaan si fiican ufahmayn iminka muxuu tanna ilaa qismayni u yidhi taana si tsamin u yidhi dee taa hore nisculkhaafid baa lagu nisbiyey waayo inqasami waa infacalo waa laazimo ma gudubto de waajibilistitaari waajibilistitaari buu qaybsamay mid qarsoomidiisu ay waajib tahay wa jaa'izihi wa jaa'iziilistitaari iyo mid qarsoomidiisu ay banaan tahay marka muxuu ku yidhi damirki marka warya maxaa loo qaybinaya mustatir iyo iyo baris mustadrika haddana muxuu usii qaybsamaya agga xagga waajiblistitaarka iyo jaazulistitaarka marka laga eego laba waajiblistitaar iyo jaazulistitaar si fiican ma ufahante marka ugu horeysa damirka maxaa loo qaybinaya mutakalim iyo mukhaatab iyo ghaa'ib taasi waa macnaha waa tacriifkiisiiba soo ma kasoo dhaadhac damirkii maxaa loo qaybiyey mustatir iyo baris mustatir baris maxaa la dhahdaa maa lahu suuratun fi lafdi mustatirna maxaa la dhahda laysa lahu suuratun fi lafdi mustatirkii baa sii qaybsamay muxuu qaybsamay mustatir waajib listitaara iyo mustatir jaazulistitaara maynan taas unahayn waaya wanacni waxaanu la jeednaa bu i sheekhu biwaajib istitaari qarsoomidda waajibnimadeeda waxaanu la jeednaa ma ismi laa yumkinu aanu suuragalahayn ahayn qiyaamu dhaahiri dhaahir inuu joogsado maqaamahu booskiisa ismi dhaahiran booskiisa degi karin maxaa looga jeedaa waajib istitaar waa maa laa yaquumu maqaamahu adhaahiru ismi dhaahir ma joogsan karo maqaam haddii aad aragtaana qaamo oo hulaaiyay ka timiday muqaam haddii aad aragtaana aqaamo o rubaaciyay ka timiday intaana saa u baraarugsanaada wadalika ka waajibulistitaarki ka damiiri damiirkii oo kale weeyi damiirkii almarfuuci lagu rafcinayey bilficli ficilka lagu rafcinayey ficilka almudaarici ee mudaarica ficilka almabduu'i lagu bilaabay bilhamzati hamzada lagu bilaabay wadalika tusaale ka aquumu waan kacaya iyo wixii lamid a weeyi aw binuuni ama nuun lagu bilaabay wadalika tusaale ka naquumu waan kacayna iyo wixii lamid a weeyi aw bitayna waa inu nii darade Ah, aw aw bitay ama ta lagu bilaabo wadalika tusaale ka taquum waad kacaysa iyo wixii lamid aweeyi ah alaa tara miyaanad arkay maan dhalaaday anaka adigu laa taqulu inaanad odhanayn aqumu zaydun zayd baa kacaya aqumu zaydun zayd baa kacaya zayd faacil ka dhig adubad ya zaydna faacil ka laqme may banaan tahay si kale waad ka laqmayn kartaata laqmo kale way kugu banaantay maogtahay ya laakin faacil baan ka dhigaya hadda ka laqmaysi ka waran zayd baa kacaya may banaan tahay macarabiya si kale maa laga laqmayn karaa ya maxaa la odhan karaa ya yaquum ya war yaquum ma isagoo san u qodan tahe maxama isagoo rafcaan doonaya de cadfun bilaa caaifa damiirka mustatirka wax ma lagu cadfa isagoo sidiisaas de وإن على ضمير رفع متصل عطفت ففصل بالضمير المنفصل بل غير تاورا أدفتا هاي أقوم زيد زيد با كعيا ولا نقوم عمر عمر ما كعيا آه. إذن كان لديك باني مركا إيك واجب الاستتار waa maxay waa ma laa yaquumu maqaamahu adaahiru ismi daahiri meeshii ma degi karo de ismi daahiri meeshii ma degi karo ya waad fahamtay ma maadaama ismi daahiri aanu degi karin muxuu noqonaya wajibul istitar wajibulistitarku markaa imise wa de wen ilaa xali baan soo sheegnay ah, shefed waajibulistitarku waa misa a inta faacilkiisa waajibka loo qarya waa misa saddexba 对，ha imsaad imsaad imsaad afar beed sheegaadine afar aywa aduta imsaad xalmaynan sheegin xalmasho manin marka saddex keliya saddex halkan ku qoran weyn markaas saddex halkan ku qoran saddexdaa sheegaysiin waa saddexda halkan ku qoran aquumu ana naquumu naxnu taquumu anta beste biinkeedi ma intaasa ku sheegnay oro toban wasatru marfuucin biamrin xutima waduuna ya mudaaricin wasmayhima wa ficli istinaai watacajubi waafcal tafdili darban tusiibi mayna tobanayn ya waa toban desha waajib istidaarku waa toban de iska ilaaliya eeg ficil mudaaric oo lagu bilaabay hamso kowdhaa ficil mudaaric oo nuun lagu bilaabay ficil mudaaric oo ta lagu bilaabay faacilkiisuna uu yahay mufrad mudakar oo mukhaaaba waa shardi waa imisa saddex ya wa satru marfuucin biamrin amarkiina uge ficilka amar ficil amar o dhan maada iska ilaali ficil amar shardi buu leya maaa shardigiisu mufrad mudakar waa mufrad mudakar inuu yahay de oo mukhaataba oo de lala hadlay waa lala hadlayaa bay len waa imisa labadoodi afcaasha loo yaqaano afcaal istina khala iyo cada iyo kolkay ficil noqdaan faacilka mana wajib istina ahayn uge kuwaana ficlu taajubka soo laba siiqa malen afcil iyo afcala siiqada afcala uge sideed afcalu tafdilun ka reeb mas'alat lkuxli sagaal master naaib ka ficilkiisii fadbarbari qaabi dee tobankaasa waajib istitaara de baytka macnihiisa maydaan fahmi jirinma miya wa satru marfuucin biamrin xutima wduna ya muaaricin wasmayhima yadi un ka reeb labadoodi ismufacilna ku dar ee labadoodi ismuficil ya waduna ya mudaaricin wasmayhima wa ficli istinaai watacajubi wa afcal tafdili darban tusibi mayna tobanayn tobankaas markaa waa waajibstitaar wayna iska ilaaliya ayayna naga baxsanin de tobankaasaa waajibistitaar oo faacilkooga waajib loo qarniya saddexdana hadul joogina intaan isla fahni markaa waajibstitaarka waa intaa de hadda meel kasta idinka soo bad intaasun ilaashada khala iyo cadda iyo waa ficil maadiya maogtahay iyagoo haddana ficil maadiya haddana he waa waajib istitaarkii soo gelayan iska ilaaliya ya waajib istitaarkii soo gelayan waana saa u ilaalisi afcala lafteedana u fiirsade afcalada lafteedana iyadna waa sida nicmo iyo biise laftooda waa waajibulistitaar waana ficil maadi de maylan waka waayahay marka waajibulistitaarkiisa wuxuu kugu tilmaamay saddexun buu ka soo qaatayba aquum oo ficil mudaaric oo ana ah naquum oo ficil mudaaric oo naxna ah taquum oo ficil mudaaric oo mufrad mudakar oo mukhaataba iska ilaali shardigaasa ku xidhan ila gabadh baa lagula hadli karaa gabadh haday kula hadlashid muxuu noqonaya ya bay taquum haddeen gabadh kula maxay noqonaysa faacilkiisi ya taquum hiya ah, de ha ficil mudaaric oo taquum oo taa lagula waa yada yade taqumina ya taquumu hadee faacilkiisu uu hiye noqdo oo gabadh xaggeed loola kago gabadh maqan bay noqonaysaa marka waa mufradatun mu'anathatun ghaa'ibatun jaa-isulistitarka weyan isago ya antiya maxaa anti ama intaa isku dhex haddaan gabadh la khidamay oo taquumina de waa caadi waa soo tan yaan maalinta almukhaadaba gabadh maqan haddaan ka warramayno taquum lagula hadlo osmaan lagula hadli jirin taadu imise macnay jirtay sideed mayna faa'idayn jirin de imisaa qaayba ah? ya dib usoo akriya dib usoo akriya ashirada waayahay waa ficilka mudaaracda waxaan markaa u fiirto haddee taquumu gabadh maqanka ka sheekeynaysa waahiy dee jaasulastitarkay gelaysaa iyadu waajib istitaarka marka ficilka mudaaric taa lagu bilaabay u gelaya waa markuu faacilku yahay mufradun mudakarun mukhaatabun oo ma fahamte taquum anta markaan ku idha weyan sheekh haddaan gabadh mina taquuminaba iska hante ya waay halkan macnaheegi aquumu zaydun aquumu waan kacayaa anigu zaydun ya zaydu zaydo ya ya ya sax waxadfiya yajuusu في nidaai ka رب استجب istajib ducaai sama sama waayahay saana waa iska noqon karta markaa aquum ziid haddii ka dhigtid iska ilaali kuma noqonayo markaa ismi daahiri meeshii ma degi karade markaa munaadu kuu noqonaya saa kale ula kacdidna wanacni waxaanu la jeednaa bilmustatiri mustatirka waxaanu la jeednaa jawaazan ay istitaaran istitaar la qariyo istitaarkaasoo jawaazan daa jawaazin banaani u saaxiiba ma ismi yumkinu uu suuragel yahay qiyaamu daahiri ismiga daahirkii inuu joogsado maqaamahu booskiisa maqaamahu booskiisa wadalika ka jaa-isul istitaarkii ka damiiri damiirka oo kale weeyi damiirka almarfuuci la rafciyey bificli lghaa'ibi haaibka ficilkiisa lagu rafciye bificli lghaa'ibi ka maqan ficilkiisa lagu rafciyey waa fahmaysaan ma naxu zaydun zayd yaquumu wuu kacaya alaa tara oo yajuuzu laka inuu adiga kuu banaan yahay an taquula ay qawluka odhaahdaada aad tidhaahdo zaydun zayd yaquumu waxa kacaya hulaamuhu addoonkiisibaa kacaya yaquumu ficilkan ismi daahir ad ka dhigtaybe markii horena maxaa tidhi zaydun yaquumu huwa buu noqonaya sooma imikana uba muuqdaaba soo ma ismi daahira meeshii degi kara markaa jaazulistitaarkuna waa imisa waajibulistitaarka waa imisa waajibulistitaarka waa imisa waa toban de imikaan ka soo sheegena ma jaazulistitaarkuna maxabadana jaazulstifark waa misa toban kale mustafa wixii intaa ka soo hadhay o dhan soo ma ya jaazulstitar jaazulstitark waa xabaddan iska haysato xabaddaas iska heli waa yahay wa waa ficil mudaaric oo ya lagu bilaabay ya wax kastoo daahir booskiisa ku degi karada umuuqan kara de kaasina jaisitaar ayuu ku noqonaya waa muaaricun budia bilyaai faaciluhu mufradun mudakarun aa'ibun kowdha waa ficil mudaarico lagu bilaabay ya faacilkiisu muxuu noqonayaa mufrad mudakara oo haa'iba uu yahay zaydun yaquumu huwa waa kan kuu tusaaleeyade eega bificlin haaibtan haaibkaa maxaad kaga kaaftamaysaa haaib hadduu kuri waa mufrad mudakar oo haayibade intaasuu ka dhigan yahay mayna mid ahayn ficlu mudaaricun budia bitaa faaciluhu mufradatun muanaatun haa'ibatun oo halkaa iminka isku hayno ficil mudaaric oo ta lagu bilaabay laakiin faacilkiisu uu yahay mufrado mu'anaso oo haa'ibo ah faacilkiisu waa maay waa jaisulistitaar taquum way ka asaartii maqnayd minihiiyo iskahayn waa jaisulistitaar maalan saw laba maaha maati ficil maati de ficil maati waxaad ka reebtaa ficlulistini iyo ficlutaajubkii ila iyagu waa waajib istitaare nicmo iyo bi'se laftoodana ka reeb waa imisa waxaa intaa ka soo hadhay ficil maadihi faacilkiisu waa maxay muxuu noqonaya jaaizul istitaar buu noqonaya imisaan haynaa ya saddex waayahay ismu ficil maadi ismu ficil maadi hayhaata oo kale bimacnaa bacda faacilkiis muxuu noqonayaa jaaizul istitaar waa imisa afar ismi faacil ismi mafcuul sifa mushabaha amhilatu mubaalaga inta kale waa asmaadi marka sideeddaasi waa maxay faacilkoogu jaaizulistitaari tobankaa horena waajibulistitaari sideed iyo toban jeebada gasho marka mayna basiid bayn ka soco ila qadri baad socotaay wa ama albaarisu baariskii fayanqasimu waa qaybsamayaa bixasabi litisaali itisaalka qadarkiisa walinfisaali iyo infisaalka qadarkiisa ilaa qismayni laba qaybood mutasilin mid la xidhiiday caamilkiisa wa munfasilin mid ka soocmay caamilkiisa mutasil bicaamili waa maxay liana damiira laa yatasilu ila bicaamil waaba qaacido damiirku lama xidhiidho ilaa caamilkiisa mooyaane hadduu ka infisaalana caamilkiisabuu ka infisaala intaasa ma marka biictibaari wujub waajib istitaari wa jaiz istitar muxuu qaybsamay laba waajib istitario jaais istitaar bixasab itisaal walinfisalna muxuu qaybsamay laba mutasil iyo munfasil xasbu iyo xasab maxay kula duwan yihin xasbiya allahu wa nicma alwakiil iyo xasab alitisaal maxay ku kala duwan yihin ya xasab iyo xasbi xasabwaat halkan kugu qoran dee facala dee macnuun bay ku kala duwan yihin labadaba waa ismiga xasab macnay ku kala duwan yihinoo xasbi waa bimacnaa kaafi haddaad reebtid waa bimacnaa kaafi wey ilaahay baa igu filan haddaed laakiin xasab saa waxaad ekaysid maxay noqonaysaa bimacna taqdiir jihay noqonaysaa taqdiir ah, qadar bay la macno tahay saa u kala fahma marka wa ama albaarizu baaridkii fa yanqasimu wuu qaybsamayaa bixasabin itisaali itisaalka dhinaciisa marka laga eego xagga xidhiidhka marka laga eego bixasabiitisaal itisaalka qadarkiisa walinfisaali iyo soocmida qadarkeega ilaa qismayne laba qaybood bu uqaybsamaya mutasilin bu uqaybsamay mid caamilkiisa la xidhiiday wa munfasilin bu uqaybsamay mid caamilkiisa ka soomay falmutasilu mutasilko falmutasilu ay fadamiiru damiirkii almutasilu caamilkiisa la xidhiiday huwa damiirka mutasilkii alladii ka weeyaan laa yastaqilu aanu madax banaanaanayn binafsihi naftiisa aanu madax banaanaanayn wadalika tusaale ka tahay qumtu qumtu iyo wixii lamida tadeeda weeyi tahay qumta adugaar ku dhawaaq ya muu la istiqlaali karaa naftiisa maya de wayanqasimu wuu qaybsamayaa bixasabi ma sax ma waxbaan ka booday lmunfasilu anima dhigay falmutasilu ay fadamiiru damiirkii almutasilu caamilkiisa la xidhiidhay huwa damiirka mutasilkii aladii ka weeyi laa yastaqilu aan u madax banaanaanayn binafsihi naftiisa wadalika tusaale ka taayo qumtu qumta iyo wixii lamid a ah tadeeda weeyi damiirka mutasilka hadda hadalka laguma bilaaban karo isaga soo ma ya aladi yastailu ya waa munfasilka kaaside aladi yastaqilu binafsi waa munfasilka manasa aladi yastailu binafsi waa munfasilka weyan munfasilku markaa inugu tacriifinaya ta ani munfasilka wuxuu ii raacinaya qaybtiisa dambe marka halkiisaan ugu tegaya anu mutasilka gaar bu raaciye saxiix munfasilka markuu sheegi doono mawaaqiciisa ayuu i raacinaya tariifkiisana markaa idinkuna kiinaas ka haysta ana kaygan haysanaya saxiix wayanqasimu waa qaybsamaya huwa mutasilkii bixasabi mawaaqicihi meeldhiciisa marka la eego fi licraabi icraabtana ugu meeldhaca ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood bu uqaybsamaya marfuucil maxali bu uqaybsamaya ila waa mebniye marfuucilmaal mxuu guley marfuuc inu iska idhado marfuu hadduu idha waa ismigda waa ismigi mucrabka marfuucil maxali mid maxalka laga rafcinayo mansuubi mansuubimaali mid maalka laga nasbinayo wamafudi wamafudmaali mid maalka laga afdinayo saddexdaas qaybsamaya maan fahni damiir mutasil tariif hada la odha maxaadora mutamimad muxuu inagu soo tariifiye maa laa yubtadau bihi lkalaam walaa yaqacu bacda ila fi xaalat اlاkhtiyaar saasuu inagu soo tariifiye isna muxuu ina yidhi maa laa yastaqilu binafsi intaasu ku kaabsaday ibn hishaam intaa keliyu kaga kaaftama maa laa yastaqilu binafsihi bas intaa ma xifdin kartid mutasilki waa inta haddaba meeluhu dhacaya xagga icraabta markaynu eegno saddex buu noqonaya mutasilku ima an yakuna marfuuca almaxali wa ima an yakuna mansuuba almaxali wa ima an yakuna majruura almaxali mina saddexdaasun ayn saddexdaasun weeyaan wuxuu yidhi falmutasilu mutasilku huwa aladi laa yastaqilu binafsihi weeyi kataai qumtu wadalika kataai qumtu wayanqasimu wuu qaybsami bixasabi mawaaqicihi mawaaqic waa jamcu mawqic waa amaakin waa meelaha u dhacayo wey bixasabi mawaaqicihi meel dhaca u dhacaya fiiradeeda fil icraabi icraabtana ugu meel dhaca mawaaqiban kutacaljiyo sooma fil icraabi icraabtana ugu meel dhaca ilaa alaaati aqsaami buu uqaybsami marfuuci lmaxali buu uqaybsami wa mansuubi wa mansuubi lmaxali buu uqaybsami wa makfuudi wa makfuudi lmaxali buu uqaybsami maynaan taasunayn famarfuucuhu ay fa marfuucu lmaxali ka maxalka laga rafcinaya ka taai qumtu qumtiya wixii lamida ta'deeda weey ataa damiirun mutasilun mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacilun mayna saa sheekayn waa faacil faacil wey waaya fainahu akan kuu sheegay made fainahu taai qumtu faacilun faacil weeyi mina faacilayn waa faacil faacil wey naay faacilna way noqon kartaa ismi kaanana way noqon kartaa iyo walaalaheed markaa marfuuc hadday noqonayso de wixii marfuuc noqon jira o dhan ba w waad ka eegan karta way soo gelayaan ee faacil keliya un maaha fainahu faacilun faacil wey waa labiyo toban marka marfucul macalku waa imisa labi-iyo toban weeyaan waa labiiyo toban laba mutakalima shan mukhaadaba iyo shan haa'iba mayna intaasun labiyo tobankaasay noqonaya marka waayahay qumtu waa maxay mutakalimkii qumtu waa maxay waa mutakalimkii qumnaana qumta qumti qumtum qumtuma qumtunna qamat ya qama qaamat qaama qaamu qumna labiyo tobanki minan tahayn marka labiyo tobankaas marfuucul maxal bay noqonayaan wa mansubuhu ay wa mansuubulmaxali ka maxalka laga nasbinayaana ka kaafi akramaka akramaka iyo wix lamida ah kaafteeda wey ka kaafi akramaka zaydun zayd baa ku karaameeyey wixii lamida ah kaafteeda weey fainahu kaaftaa akramaka mafcuulun mafcuul weyde akramaka kaaftaas maxay noqonaysaa de waa mansuubulmaxale mina mafcuul noqonin mafcuul bay noqonaysaa mansuubulmaxalkuna waa imisa labiyo toban akramani mutakalimka munayn akramana akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna mntaasn muna muaaabkeen akramahu akramahaa akramahuma akramahum akramahuna aaibkii mnsn labiyo tobankaasna waad haysa wamafudhu ay wamafudmaali ka maalka laga khafdinayaana kahaai ulaamihi ulaamihi iyo wx lamid hadeeda wey fainahu haai ulaamihi mudaafun ilayhi waa mudaau ilayhi fainahu haai ulaamihi mudaafun ilayhi waa mudaafun ilayhi mudaafu ilayhi weeyi maxfuudulmaxalkina muxuu noqonayaa laba iyo toban muxuu noqonayaa laba iyo toban hulami hulami mina mutakalimken hulamana hulamaka hulamaki hulamakuma hulamakum hulama kuna hulamahu hulamaha hulamahuma hulamahum hulamahuna mayna laba isku geysa marka soddon iyo soddon iyo lix baynu haynaa marka maxaa ka soo baxay damiirkii ahaa maay mutasilka mutasil baynu socona sooma ya maxaa ka soo baxay ya lix iyo lix iyo soddon lix iyo soddon baa ka soo baxay marfuuculmaxal labiiyo tobana mansuubulmaxal labiiyo tobana majruurulmaxal labiiyo tobana marka marfuucmaxalka wuxuu kugu tusaaleeyey tahay qumtu faacil bay noqon kartaa naafacil bay noqon kartaa ismi eh, kaanay noqon kartaa eh, kaafka iyo hada miya labadood waa damiira nasbin wajarin soo saamaade waa damiiru nasbiyo damiiru jar wey icraabta markaynu eegno afar xaaladood bay yeeshaan fii maxali nasbin mafcuulin bihi inay maxalu nasbe yaalaan oo mafcuulu bihi lagu nasbiyo waa xilima ida tasala bilafcaal hadday kaaftii la xidhiidsato ficil ama yadii iyo almutakalimka ay ficil la xidhiidsato hadi baan ujeeda hadi hadday ficil la xidhiidsato haye maxaa la icraabide dee mafcuul maa la icraabisha ya hadda kaabti ficl akrama kemi kaabka maxaad iraabi akramahu eega maxaad had iraabi dee mafcuulbada iraabasa fi maxali nasb mafcuul bi bay noqonaya fi maxali nasba ismi ina fi maxali nasb bay noqonaya ismi ina xilima ida itasala biina waa akhawaatihade ina iyo walaaleda hadday la xidhiirsadaana sidoo kale inani ka waran imika inani yadaas ilawa yo mutakalim inaka ka waran imika kaafkani waa mahay fi maxali nasb ismi ina munayn waka imsanayna fi maxali jarin biidaaf maaljir idaafe lagu jirayo xilima ida tasala bilasmaa de hadday asmaa la xidhiidsadaan de mudaafiley baa lagu jeri imisa afar saddex soo ma fi maxali jarin bixuruufi ljari ida tasala bixuruufi ljari yalmutakalimkina markaa waa lamid yalmutakalimkina waa lamid wlmunfasilu wlmunfasilu munfasilkii akaam kudayna wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk